alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenan waa kii labaatan iyo shanaad ee ka mid a ah kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fi siirati sayidi اlmursaliin oo iska lahaa asheekh cumar ibnu yaxya bn cabdiljabaar raxmat ullaahi caleyh adarsu lcaashiru darsiga tobnaad thabaatu rasuuli rasuulka sugnaanshihiisa sala allahu calayhi wasalam weeye fii khaswati uxudin dagaalkii uxud dhexdiisa uu ku sugnaaday shajaacatuhu geesinimadiisa iyo wa sabruhu adkeysigiisa shaju wajhihi wejigiisa dhaawaca loo geystay shuja wajhuhu wejigiisa ayaa la dhaawacay kusira rabaaciyatuhu dholashiisiina waa la jabiyey iyo wathaniyatahu iyo foolashiisiiba jurxu wajnatihi dhafoorka oo laga dhaawacay dhowr qodob bu ciwaankan kaga hadlaya kow nebigu dagaalkii uxud markuu socday inuusan cararin ee uu sugnaaday labo geesinimadiisa iyo adkaysigiisa ama geesinimadiisa oo laba ah sabarkiisa iyo adkaysigiisa oo saddexa ah, wejiga oo laga dhaawacay oo afara ah, rabaaciyadoo laga jabiyey oo shan ah foolasha oo laga jabiyey oo lix ah jurxu wajnatihi dhafoorka oo laga dhaawacay habaatu rasuuli rasuulka sugnaanshihiisa sal alla alay slam fii kaswati uxudin uxud dagaalkeedii shajaacatuhu nebiga geesinimadiisa wa sabruhu iyo adkeysigiisa halkaa maxaa idin ku xiga shaju wejhi mise shuja shaju wajhihi wejigiisa dhaawacidii la daqray daqarka la daqray kasru rubaaciyatihi rabaaciyatihi rabaaciyada waxa loo yaqaanaa ilkaha kuwan loada ah iyo kooda kale hanaayaa loo yaqaanaa kuwa ku xigana waxaa loo yaqaanaa rabaaciya kan ka dambeeyana miciyahana waxaa loo yaqaanaa anyaab anyaab baa loo yaqaanaa haddii la jamciyo ama naab oo ba-a marka kasru rabaaciyatihi dhoolashaysaan oo la jabiyey waa kuwaa nucida iyo foolashaan dhexeeya kaasaa la yihahdaa nucida iyo foolashaan oo dhexeeya kaasaa laga jabiyey wa haniyatihi iyo haniyadiisana waa la jabiyey nabiga sal alla alayh wasalam haniyada waa la jabiyey rabaaciyadu waa midka sidaan sheegnay haniyaduna waa waa foolasha caadiga ah hmm, rabaaciyadu waxay noqonaysaa aniyadu waa waa foolashan caadiga ah aniyadu waa foolashan caadiga ah rabaaciyaduna waa kuwa ku xiga kuwa kasii dambeeyana waxaa loo yaqaanaa miciyo anyaab kasru rabaaciyatihi marka dholashiisa oo la jabiyey iyo wathaniyatihi foolasha ilkaha jurxu wajnatihi dhafoorkiisa jarxu wajnatihi dhafoorkiisa oo la daqro daqar soo gaaray mm-hmm habata wuu sugnaaday alrasuulu rasuulku sal allahu calayhi wasalama fii qaswati uxudin uxud dagaalkeedii wa macahu la jirankiina waxaa jamaacatun kooxo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah minhum waxaa ka mid ah abubakrin abubakr iyo wa cumaru cumar iyo wa caliyun cali baa ka mid waqad asaabahu nebiga waxaa ku dhacay sala allahu calayhi wasalama hu nebiga shadaaidu dhibaatooyin cadiimatun ee weyn oo taxamala uu u dulqaatay ha iyada bimaa shaygii sababkiibuuna ugu dulqaatay acdaahu uu siiyey allaahu alle oo min athabaati sugnaansho ah iyo wasabri adkaysasho saddex falaqad aqbala waxaa soo qaabilay calayhi nabiga dushiisa ubayu bnu khalafin yuriidu isagoo doonaya qatlahu nabiga dilkiisa fa akhada nabigu wuu qabtay calayhi salaatu wasalaam alxirbata ushii gaashaanka ahayd ama murjiskiibuu qaatay saalibow miman dad buu ka qaatay kaana aha macahu la jirankiisa wa darabahu wuxuu ku dhuftay hu e, ninkii la odhan jiray ubay ibnu khalaf darbatan garaacid kaanad ahaatay sababa halaakihi dhimashadiisa sababkeeda walam yaqtul ma dilin hayrahu asagan ruuxaan ahayn tuula xayaatihi inta uu nebigu noolaa sala allahu caleyhi wasalam nebigu inta uu noolaa qof uu gacantiisa ku dilay ubay ibnu khalaf baa la sheegaa iyadana culamada qeybbaa sugnaashada kaasha lakiin dagaalka nebigu uu geli jiray sal alla alيh wasalam wawaqaca waxaa dhacay calayhi salaatu wasalaam wawaqaca wuu dhacay calayhi salaatu wasalaam nebigu fii xufratin god god buu ku dhaca isagoo dagaalamaya lamber one wuxuu yidhi xafarahaa godkaa waxaa qoday abu caamir alraahib waqadaahaa wuu daboolay liyaqaca almuslimuuna muslimiintu say ugu dhacaan fiiha dhexdeeda intuu god weyn qoday ayuu afka dabool ka saara si adoo u orday u dagaalamaya odan arkayna in lugta kugu siibato aada u gashay ayib wuxuu kaloo sameeyey fakharajat way baxda way fajaraxat way way way dhaawacanta fa jurixat way waa la dhaawacay rukbataahu nabiga labadiisii low yani godba ku dhex dhacay soo ma labadii low baa dhaawac ka soo gaaray wa uqmiya waa la miyir daboolay calayhi dushiisa wa ramaahu waxay kusoo ganeen bacdulmushrikiina gaalada qaarkood bixajarin dhagax bay ku soo tuureen fa shuja waxaa la dhaawacay wajhuhu wejigiisa fashaja miya iyo xarakeen maay fashaja wuxuu dhaawacay wajhahu wejigii nebigu dhaawacay nabarkii lasoo tuuray wa kasarat miya wa kusirat waxaa la jajabiyey rabaaciyatuhu dhoolashiisii iyo wathaniyataahu iyo labadii foolba wa jaraxat way dhaawacantay wajnataahu labadiisa dhafoorna daqar baa soo gaaray waa hagaag wa uqmiya calayhi wa ramaahu halkaa uu qoray ramaahu waxaa soo ganay cuqbatu bnu abi waqaas cuqbatu bnu abi waqaas iyo wabnu qumnata labadaa nin ayaa kusoo tuuray warabaaciyati oo lamar saddexana asinu waa iliga aladii kaasoo baynanaabi micida iyo wathaniyatayni labada fool u dhexeeya wathaniyataanna asnaanu muqadami lfami afkiisa afka qeybtiisa hore ilkihiisa weeyaan waqad qaala xiinaidin markaasuu wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam keyfa sideebay yuflixu u liibaanayaan qowmun qolo khadabuu dharoobay oo dhiig ku marmariyey wajha nabiyihi nabigooda wejigiisa sala allahu caleyh wasalam faanzala allahu ilaahi baa soo dejiyey fii suurati alcimraan aayaddan ka tirsan oo ah laysa laka adiga kuma sugnaan min al amri talada xaggeeda xaaluu ka haday shay-un waxba wax aad talada kuleeda lama arko hadday noqoto inay hagaagaanna dadka kula dagaalamaya way hagaagayaan haddii ilaahay uu talagalay inaysan hagaagina ilahay baa halaagaya aw yatuuba ama uu ka toobad aqbalaya calayhim dushooda aw yucadibahu ama uu cadaabayaa in la dilo oo lasoo qafaasho oo hanimo laga qaato fa inahum ayagu daalimuuna kuwa daalimiina weyaan intaasu haduu doono ilahay isugu daraya lakiin adiga kuuma taalo wa usiiba waa la asiibay asxaabuhu asxaabtiisa aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yudaaficuuna kuwa difaaca canhu xaggiisa bijaraaxaatin dhaawacyo kahiiratin ee tiro badan aydan noqday saxaabadii soo hartay ee nebi moxamed difaacaysa kuwii cararay maahane ayagana dhaawacyaa soo gaaray asilatun su-aalo hal habata ma sugnaaday alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama fii qaswati uxudin dagaalkii uxud maada asaabahu maxaa ku dhacay fii haadihi tan alghazawaati ee duulimaadyada nabiga maxaa ku dhacay shadaa'idu cadiima man aqbala ayaa soo qaabilay calayhi nabiga dushiisa yuriidu asagoo doonaya qatlahu dilkii ubay ibnu khalaf maadaa xasala maxaa u dhacay ku dhacay lahu asaga bacda daalika markaa ka bacdi god buu ku dhacay dhaawacyna waa ka soo ka booda Ah. saasuu idiin qorayaa miya intaan dhameeyo horta bimaada maxaybaa usiiba lagu asiibay asxaabuhu asxaabtiisa la joogtay ah, aayaddii horeeto hoosteeda waxbuu ku qorayaa falamaa wasala markii uu gaaray ashicba goshi meeshii uxud jaa-at waxaa u timid faatimatu faatima binti rasuulillaahi fakasalat way mayrtay canhu nebiga xaggiisa addama dhiiggii bay ka mayrta wa kaana caliyun calina wuxuu ahaa yaskubu mid shuba almaaa biyo ayuu ku shubayay faadumana waa ka dhaqaysay dhaawaca nebiga uma akhadat waxay qaadatay qidcatan jab ama gabal oo min xasiirin darin ah ama sijaayad la gubay fa axraqathaa way gubtay wa wadacat way dhigtay haa gubitaankii iyo sijaayaddii ay gubtay calaljurxi dhaawaca dushiisii fastamsaka wuu istaagay adamu dhiiggii nebiga ka socday wuu istaagay way daaweysay adarsu alxaadi cashar darsiga koob iyo tobnaad alqatla waa dadkii la laayey oo uxud lagu laayey ayib kow waqutila waa la dilay min almuslimiina muslimiinta xaggooda fii uxudin uxud dagaalkeedii akharu wax ka badan min sabciina toddobaatan wa min almushrikiina mushrikiintana waxaa laga dilay halaaatun wa cishruuna maxaa laga dilay labaatan iyo iyo saddex qutila waqutila waa la dilay min almuslimiina muslimiinta xaggooda fii uxudin uxud dagaalkeedii akaru wax ka badan min sabcina toddobaatan wa min almushrikiin mushrikiintana waxaa laga dilay alaaatun wacishruuna labaatan iyo saddex waqad mahalat way suuro xumaysay qurayshun quraysh biqatla almuslimiina muslimiinta kuwoodii la laayay tamhiilan suuro xumayn fadiican ee foolxun tamhiilka waxaa loo yaqaana dadkii la dilay oo meydka ahaa inta loo yimaada sanka in laga jaro indhaha laga soo bixiyo faruuryaha laga jaro faraha laga jajabiyo sidaasaa loo yaqaana tamiil sarwejigay ka siibtay waa gartay taas waa qodo wa qutila waa la dilay fii hadihi alqaswati duulimaadkaas ayadaa xamzatu xamze ayaa la dilay camur rasuuli rasuulka adeerkii ahaa sala allahu caleyhi wasalam haafalahu waxaa dagnaan ku helay oo asagoon ka gaashaaman oon ku talagelin si kada a ku dilay rajulun nin ismuhu magaciisu waxshiyun la ohan jira waxshiy bnu xarbi waagi dambe wuu islaama ninkaas nabiguna sal alayhi wasalam maalinba wuxuu ku yidhi markuu islaamay wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiin xamse maadaa dilaysuya haa bal saad uu dishay iga sheekeebiy markaasuu wuxuu yidhi addoon baan ahaabiy ninkan addoonka u ahaabaa wuxuu igu yidhi haddaad xamse dishid xor baata waan ku xoreynaya dagaalka uxud markuu bilaabanaya anigu muslina ma ahayn jihaad shuquulkuma lahayn cid gooniya waxay gala dhexeeyeen ma jirin si aan u xorooba anoo u raadinahaya ayaan inta habda meel ugu dhuundhuunto meel ugu dhuundhuuntay ayaan toogtay markii dambe saasaan ku dilay markaasaa nebigu wuxuu yihi ma awoodaa wejigaaga inaad iga qarisi haabi waa ka tegey isagoo muslim ah isaga iyo nebi maxamed aan weli is arag ayuu ninkaas nebigu dhintay sal alla alayhi wasalam waagii dambetana musalimatulkadaab isagaa dilay isagoo muslim ah ninkii musalimatulkadaab ahayo nebinimada sheegtay waxshuu ibnu xarbi baa dilay waxaa laga sheegaa inuu oran jiray adduunyada dadkii ugu khayr badnaana anaa dilay dadkii ugu liitana anaa dilay lan xamzo rasuulka adeerkiisaoo saxaabiyo mujaahidana wuu dilay musaylamo gaaloo nebinimo sheegtana isagaa dilay marka nin dagaalyahanu ah waxshi baa dilay marka wa baqarat way jeexday badnahu calooshiisa imra qof dumaraa jeexday isagoo meyd oo xamsa meel yaalla baa qof dumar inta u timid ayaa calooshiisa kala jeexday waa meyd wa akhadat waxay la soo baxday kabadahu beerkiisii bay la soo baxda oo beerkay kala baxda asigoo meyd ah ya muxuu idiin qoray ka ha beerkiisa weye wa akhadat waxay la soo baxday kabidahu eh, kabadahu kabidahu beerkiisii bay la soo baxday beerkiisii ayay la soo baxday lita'kulahaa say u cunto markay la soo baxday falaakat way calalisay haa kabidkii iyo beerkii bay calalisay intay afa gashatay raamsatay uma arsalat way dirtay way soo tuftay haa beerki waqad xasina wuu ka murugooday calayhi dushiisa alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wa amara wuxuu faray bidafni jamiici shuhadaa'i shuhadada kulligood in la aaso fii hiyaabihim dharkooda allatii dharkaasoo qutiluu lagu dilay fiihaa dhexdeeda walamaa rajaca almuslimuuna muslimiintu markay soo noqdeen ilalmadiinati madiino sakhira waxaa ku jees jeesay bihim ayaga alyahuudu yahuud iyo walmunaafiquuna munaafiqiintu wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen liikhwaanihim walaalahood low kaanuu hadday ahaan lahayn cindanaa agteena maa maatuu ma dhinteen wamaa qutiluu lamana dileen as-ilatun kam cadadu qatla uxudin uxud dadkii lagu laayay tirsigoodu maaquu dhammaa toddobaatan wax ka badan oo muslimiin ah iyo labaatan iyo saddex gaalaha soo maaha maadaa facalat qurayshu quraysh maxay ku samaysay biqatla almuslimiina muslimiinta dadkoodii la laayay qad mahalat sarwejigay ka siibtay man ashharu man qutila man ashharu man dad yaa ugu mashhuursanaa ugu caansanaa qutila lagu dilay fii uxudin uxud maadaa fucila maxaa maadaa fucila maxaa lagu sameeyey bihi asaga bacda qatlihi dilkiisa ka gadaal beerkaa lagala baxay calooshaa lakala jeexay waa la caaliyey qisadaasi ma sugna maadaa facala muxuu sameeyey alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama bishuhadaai shuhadadii uxud hal meel in lagu aaso ayuu amarku ku bixiyey dharkood lagu aaso maadaa qaala alyahuudu yahuud maxay yidhahdeen iyo walmunaafiquuna munaafiqiintu bacda rujuuci lmuslimiin muslimiinta soo noqoshadooda kadib ila lmadiinati madiinay usoo noqdeen addarsu thaani cashar darsiga labiyo tobnaad xawaaditu waa dhacdooyin sanadkan dagaalka uxud dhacaya sanadkee wey sanadkii saddexaad amso kii labaad saddexaad dhacdooyinkii dhacay fi sanati thaalitati sanadkii saddexaad oo min alhijrati hijrada nebiga ka mid ah zawaja wuxuu guuriye alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ibnata bintahu gabadhiisii uma kalfuum ahayd ummu kalfuum licuhmaan ibni cafaan ayuu u guuriyey cuhmaan ibni cafaan buu u guuriyey gabadhiisii umu kalfuum ah nebigu gabaruu dhalo umu kalfuum la yidhaahdo buu wuxuu siiyo u guuriyey cuhmaan ibni cafaan bacda an maatat intay ka dhimatay kabacdi ruqayatu ruqaya intay dhimatay oo ina nebi maxamed sal alla alay waslm cindahu agti walihaadaa sidaa darteed baa sumiya waxaa lagu magacaabaa cuhmaan dan nuurayn laba iftiin le laba nuur le laba gabdhood oo nebi maxamed buu isla guursaday mid buu guursaday waa ka dhimatay mid kaluu siiyey ayib lambar midiin qabtay tuufiyat waa la oofsaday walxaal alrasuulu rasuulkuna bibadrin dagaalkii bader uu ku maqan yahay ruqaya waxay dhimatay nebigoo badar ku maqan waqad ta'ahara zawjuhaa ninkeeduna wuu soo daahay cuhmaanu cuhmaan ah can qaswati badrin duulaankii bader wuu ka soo daahay liinshiqaalihi ku mashquulidiisa bitamriidiha baxnaanindeeda iyo ayada ka warqabideeda uu ku mashquulsanaa ayuu dagaalka uga soo daaho muusan gelin dagaalka xaaskiisaa ka xanuunsanaydoo ayadaas iyo hawsheedu ku mashquulsanaa wa fiiha sanadka dhexdiisa ayuu tasawaja guursaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam xafsata xafsadii binta cumar bn binta cumar bn alkhaaab ahayd xafsadii ina cumar bn khaaab ahayd buu isla sanadka rasuulku asagu guursaday iyo wa zaynab binti khusaymata alhilaaliya zaynabtii ina khusaymo alhilaaliya ahayd xafso guurkeeda markuu ka hadlay wuxuu yidhi bacda an tuufiya lambarka labaad markii la oofsaday kabacdi zawjuha ninkeeda bijaraaxaatin dhaawacyo asaabathu kasoo gaartay bibadrin dagaalkii beder dagaalkii beder dhaawac kasoo gaaray buu ninkeedii xafso u dhintay kabacdi markay cidda baxdan ee nabiga guursaday waxaa soo haray eh, zaynab binti khusayma alhilaaliya waqad qutila waa la dilay zawjuhaa ninkeeda biuxudin uxud baa lagu dilay watusamaa waxaa lagu magacaabi jiray fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliga biummi lmasaakiin masaakiinta hooyadood waagii hore magacaasay lahaan jirtay lira'fatihaa udhimrintooda u dhimrinteeda iyo wa ixsaanihaa samafalkeeda ileyhi masaakiinta ay wanaag u samayso ayib lambarka saddexaad waa kaas marka wa fiihaa sanadkaa dhexdeeda welida waxaa la dhalay alxasan ibnu caliyin isla sanadkaasuu xasan ibnu caliyi dhashay u fiirso sanadkii hooyadii la guursaday goormaa xasan ibn caliyi faadumaa dhashay faadumo goormaa soo mara faadumo bin caliyi markii cali guursanayey faaduma binti rasuulilahi markuu cali guursanayay waa soo mara shala sanadkii bay ah sanadkii saddexaadna waa karo wiilkaa xasane u dhasha wa fiihaa sanadkaa dhexdiisa xurimat la xarimay alkhamru khamrada lambar saddex lambar afar sooma jeedaan wa maa nazala wuxuu soo dego ugu horreeyey fiihaa khamrada dhexdeeda qowluhu tacaala ilahay hadalkiisa weeye yasaluunaka waxay ku weydiinayaan canil khamri khamrada iyo walmaysiri turubka laadhuuga qul waxaad dhahdaa fiihimaa dhexdooda waxaa ku sugan ithmun dembi labadaas in midna la cabo midna lagu ciyaaro waa dembi dembigaasoo weliba kabiirun weyn wa manaaficu waxtarna way u leeyihiin linaasi dadka dadkana waxbay u taraan labaduba waa garta walamaa shariba markay cabeen haa khamradii bacdu lmuslimiina muslimiinta qaar ka mid a oo wakhalita uu isku dhex yaaciyey fi lqiraa'ati qiraa'adii xurimat waa la xarimay asalaatu salaadii cala sakraani qofka sakraansan ayaa salaadii laga xarimo waxaa la yidhi biqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyo laa taqrabuu ha u dhowaanina asalaata masaajidda ha u dhowaanina walxaal antum idinku sukaara aatihiin kuwa sarkhaansan xataa taclamuu ilaad ogaataan maa taquuluuna waxaad leedihiin walamaa xadatha markuu dhacay man duulkii shariba cabay haa khamrada ictidaaun un xadgudub markuu ka yimid halkaa muxuu idiin qoraya ictidaau bacdi lmuslimiin muslimiinta qaarkood inay xadgudbeen calaa ikhwaanihim walaalahood ku xadgudbeen xurimat waa la xarimay qadciyan gebi ahaanba biqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyow inama alkhamru khamrada iyo walmaysiru maysirka maxaa ku macnay turubka iyo wal ansaabu sanamyada iyo wal aslaamu faalka la dhigo rijsu najaas weeyaan min camali shaydaani shaydaanka camalkiisay ka tirsan yihiin fajtanibuuhu ka dheeraada lacalakum saa tuflixuuna u liibaantaan waad liibaanaysaana ka dheeraada inamaa yuriidu wuxuu doonayaa ashaydaanu shaydaanku an yuuqica inuu rido baynakum dhexdiinna alcadaawata colnimo iyo walbaqdaa isna cayb filkhamri khamrada sababkeed iyo walmaysiri turubka dartiis wayasudakum inuu idinka hor istaagu rabaa can dikrillaahi ilaahay xuskiisa iyo wa salaati salaadii fahal antum idinku muntahuuna kuwa ka haraya ma tihin wa fiihaa sanadkaa dhexdeeda xurimat la xarimay alkhamru taxriiman qadciyan lidararihaa dhibkeeda filcaqli caqliga ay dhib ku hayso iyo waljismi waxbaan ka tega wal ansaabuhaa xijaaratun dhagaxan weeye tunsabu la shubo calayhaa dusheeda dimaau dabxi ee gowraca dhiiggiisa wa tucbadu la caabudo walaslaamuna aslaamuna allatii tii weeye kaanuu ay ahaayeen yastaqsimuuna kuwii wax ku qaybsada biha iyadoo faal bay dhiganayaan markay rabaan inay guuraan ama guursadaan ama ganacsi sameeyaan waxbay inta qoraan oo meel ku ridaan oo la ruxruxa waxaa la odhanayaa wixii soo baxaan fiirinayna hadday ku qoran tahay ifcal wuxuu rabuu samayn guur iyo ganacsi iyo hadday tahay safarba hadday soo baxdo tii ku qorayd laa tafcal ma dhaqaaqayo haddaan waxba ku qorayn oo mid aan waxba ku qorran ay soo baxdaan waa ku celis oo lagu celinaya wax saasay samayn jireen khamrada marka waxaa loo xarimay lidararihaa fi lcaqli kow waljismi jirka bani aadamka iyo walmaali xoolaha wa kaanat waxayna ahaan jirtay hayra muxaramatin midaan xaaraam ahayn fii awali islaam islaamka waagiisii hore uma xarimat xurimat waa la xarimay tadriijan tartiib tartiib limaxabati alcarabi carab jacaylkeeda laha ayada ay jeceshahay iyo wa sucuubati tarkiha ka tegideeda adkayd marka tartiib tartiib baa looga xarimay asilatun su-aalo mataa goormuu zawaja guuriyey alrasuulu rasuulku sala allahu alayh wasalam bintahu gabadhiisa umma kalhuum ah sanadkii saddexaad wa biman buu zawajahaa u guuriyey cuhmaan ibni cafaan biman buu tazawaja guursaday alrasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalama fi sanati athaalithati sanadkii saddexaad xafso man wulida yaa la dhalay fii haadihi sanati sanadkaas ayada ah mataa xurimat goormaa la xarimay alkhamru khamrada hal kaanat ma ahayd muxaramatan mid la diiday qabla alislaam islaam ka hor khulaasatu sanati sanati thaaniya thaalitha waa dhammaaday sanadkii saddexaad dagaalkii uxud khulaasadiisii casharkii sanadkii saddexaad khulaasadiisii uu kuu marinay khulaasatu sanati sanadkii gebagabadiisa athaalithati ee saddexaad xadathad waxaa dhacday fi sanati athaalithati sanadkii saddexaad qaswatu qatafaana qatafaan duulaankeedii iyo baxraan iyo waxmara alasad walam yakun ma ahayn fi ljamiici dhammaan xarbun dagaal wa fiiha sanadkaa dhexdeeda xadathad waxaa dhacday qaswatu uxudin duulaankii uxud kharajat qurayshun quraysh baa baxday maca xulafaa'iha gaashaanbuurteeda ayadoo la socota fii alaaati aalaafin saddex kun fii alaaati aalaafin rajulin saddex kun oo nin bayna la baxday oo min alcarabi carab ka tirsan ayib wajaa-uu way yimaadeen uxudan uxud bay u yimaadeen duulaankii uxud iyo dabuurtii uxud lil say u qaataan biha'ri man dad aargudashadii iyo aana gudashadii qutila la dilo minhu ayaa ka mid a fii badrin dagaalkii bader fa kharaja wuu soo baxay ilayhim xaggooda alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama fii alfin kun nin oo ciidan wa rajaca waxaa noqday minhum ayaga xaggooda cabdulaahi bnu ubayin cabdulaahi bnu ubayin baa wuxuu la noqday bihalaahi miatin saddex boqol oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mid a huma amara wuu faray alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam alrumaata kuwii ganatada ahaa allaa yufaariquu inaysan kasoo tegin aljabala buurta wabada-a alqitaalu wabada-a wuu bilowday alqitaalu dagaalkii fanhazama way jabeen almushrikuuna gaaladii wakaada wuxuu ku dhowaado ku sigay uu sigay annasru guushu yakuunu inuu ahaado lilmuslimiina muslimiinta lowlaa ana arumaata kuwa shiishyahanka ah khaalafuu haddayna khilaafi lahayn amra rasuuli rasuulka taladiisa sala allahu caleyhi wasalam faxumilat faxamalat waxaa soo weerartay calayhim dushooda khaylu lmushrikiina mushrikiinta fardahoodii fanhazama way jabeen akharuhum badankooda wastushhida waxaa la shahiideeyo shahiiday minhum muslimiinta xaggooda akharu wax ka badan min sabciina toddobaatan minhum waxaa ka mid ahaa xamzatu xamzo camu rasuuli rasuulka adeerkii ahaa sala allahu caleyh wasalam wa araada wuxuu doonay ubay bnu khalafin an yaqtula inuu dilo alrasuula rasuulka sala allahu caleyh wasalam fa darabahu nabiga fadaraba waxaa garaacay hu ubay bnu khalaf alrasuulu rasuulka sala allahu aleyh wasalam bixarbatin eebo ama murjis kaanat ahayd sababa halaakihi dhimashadiisa sababka walam yaqtul nabigu ma dilin hayrahu ninkaa cid aan ahayn wa jurixat waa la dhaawacay rukbataan rasuuli rasuulka labadiisii lows jilib wa shuja waalawaa la daqray wejhu wejigiisa wa kusirat waa la jabiyey rabaaciyatuhu labadiisa dhool iyo wathaniyatahu labadiisa fool wa jurixat waa la dhaawacay wajnataahu labadiisa dhafoor wa usiiba waa la asiibay man ruuxii thabata sugnaaday macahu la jirankii oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah bijaraaxaatin dhaawacyo kathiiratin ee tiro badan wa fii hadihi sanati sanadkaas ayadaa dhexdiisa zawaja rasuulu rasuulku guuriyey sala alla aleyh wasalam ibnatahu gabadhiisa uma uma kulfuum ahayd cuhmaan ibn cafaan ayuu u guuriyey wa fiihaa sanadka dhexdiisa ayuu tazawaja nebigu guursaday xafsata binti binta cumari binta cumar ibn alkhadaab iyo wa binti khusaymata alhilaaliya oo ree hilaal wa fiihaa sanadka dhexdeeda wulida la dhalay alxasanu waxurimat xurimat sanadka dhexdiisa la xarimay alkhamru khamrada taxriiman xaaraamayn qaطiciyan ee gebi ahaanba ah wallahu aclam sala allah wbaaraka calaa nabiyina mxamedi waalih